الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حمد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالك قال انه قال cabdi bnu xamed waa imaam adigu mashhuur oo raggii aada wax uga wariyey ee xadiidkiisa badsaday waxaa kaa mida muslim ayaa kaa miduu saxiixiisa kuwa badan yahay waana nin musanifa oo musnadkiisii bal haddaan la wadahayna imaka qayb la madbaceeyo la hayo oo nin musanif uu ahaa ama maxamed ibn lfadli waa nin isna muxadis oo xaafidaha aadna uu shuroobay laqab uu leeyahay oo dee isaga laazimay walow aanu taa ku sifoobin caalim baa ku shuhroobay oo isaga laazimay ah muxaawad waa nin muxadisa xaafid ahaa laqabka maxamed ibnu fadli suduusi laqabkaasoo dee isagu bal waa u baxay un weeye walow calaamo u kaba dheeraas ay culimmadu yidhaahaan waana min siqaati ruwaat kaba mida ah axmed ibnu salamana horaan usoo marnay xabiib ibnu shahiidna waa nin taabiciintii kaba mida ah yaryarayd oo de siqaati ruwaadna kaba mida ah xasan iyo anasna waan garanaynaa wuxuu yidhi anas ibnu malik in nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kharaja uu soo baxay oo gurigiisii ayuu kaba soo baxay isagoo xaggii salaada iyo masjidka u soo baxay walxaal huwa rasuulku yattaki uu cuskanayo calaa usaamata bni zaydin waa usaamata bnu zayd xibu rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam wabnu xibi oo dee waa xanuunsanayay oo xanuunkaa dacfigii uga yimid ayuu wuxuu dee haystayba cuskanayay oo taageerayay usaamat bnu zayd hadduu uu ahaa xanuunkiisan iyo shakwadani maradkii uu kuba wafaadayna ee waa taas xaadiisii kareen ka baahin way noogu sugnaatay isagoo cali iyo usaama ama kolla fadl ibnu cabbaas iyo axad kale rasuulka ay garbagalaynayaan inuu dee bal matalan sooba baxay bal adigu isagoo rasuulka ilaahay xanuunsan oo waxaanu la cuskanaya markaa ay tahay uun xanuunka iyo shakwada ayuu soo baxay calayhi korkiisa xaal uu kuba sugan yahay sawbun maro ay ku sugan tahay qadriyun qadar loo nisbeeyey oo qad tawashaxa bihi uu huwaday ou halkan garbaha saaray oo labadiisa ama degtiisa iyo garbihiisa saa uu saaray qadriyun kale xadiiska suu ku dambisan yahay waana say idin xarakaysanee qaasku waa kasrisan yahay da-duna way reeban tahay maraduna kale waa nooc adigu bal nisbadan waxa weeyaan leh oy kaba cabiraan waa buruudi ama dharka ay xidhan jireen oo kollay aclaam iyo dhiidiid lahaay oo jihadan lagaba keeni jiray xagga nisbadani dee say culimmadu halkan yidhaahaan ay inoogu sharxaan waa dalkan qadar la yidhaaho uunbaa nisbadu ay tahay laakiin waxaa dee qiyaasku keenayay in la yidhaaho sawbun qadariyun in la yidhaaho dee waqtiyada horena culimadii hore waa beledun min albaxrayn bay kaba cabiraan baxraynna waa maaha baxrayntan la yaqaano taa kutubta inoogu timi axaadiista kusoo noqnoqotee reer cabdiqaysiyana degaankooda hajar iyo halkaas waa gobolkan alaxsaa la yidhaah ama shatiga barigaa sacuudiga weeye taas baa baxrayntaas hore ay ahayd ee ma aha halka baxrayn imaka la ydhaha jasiirada laakiin qiyaasku taaha keenaye dee waanay kolley luqadan carbeed nisbadeeda way ku soo noqnoqotaa waxyaalo ismigu si uu ahaaye markuu nisbo noqdo taqyiir iyo isbedel ku yimaado xagga nisbada isbedel kaba yimaada marka arrinkani waxa weeyaan kasradan iyo da-dan reebanaatay waa wax takyiir ka yimi xaggii nasabka ama nisbada kaba yimi ee asalku wuxuu ahaa ama beledku waa nisbadu qadar weeye waana qadartan macruufka ah tawashaxa bihi nabcan aw isku daday macnaa labisa way uu xidhay oo barhkood idhaan labadan degtuu saaray kuwa qaarkood baa si wuxuu jeenaqaaran yahay kuma fasireen laakiin bal taa kale aan horraysiisanayna oo maradan waa huwanaa rasuulkii ilaahay mara noocaasu huwanaa waanu soo baxay qad tawashaxa bihi fasallaa bihim dadkii ayuu tukiyey rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu calayh bal xadiidku waa xadiid inoo sugan oo raggani waaba rijaashii saxiixa waana xadiida saxiixa kollayna libaaskii rasuulka iyadoo dee qaybuun aan kaba aragna ayaan kuma jirna waxyaalihii kuba soo arooray dharkii rasuulka ilaahay xidhan jiray ee dee inay shabaaishiisii baan ku jirna sifaadkiisii baan ku jirna wixii uu qaadanayana qaybba waxa kaba mid ahay dee waa hadyigiisii kaba mid ah haddaba dharkaa rasuulka ilaahay xidhay waxaa kaba mid ahaa oo dee sawrkaas nisbadiisu taa ay ta yidhaah ahaa nooc adigu buruda waxay huwan jireen kaba midu ahaa oo kolay lidliid iyo cumrana waa lahaa bay leeyihiin khushuuno yar qaradana waa lahaa ama yar adeegoo dee tood ama marobaan ujeedaa aad u dabacsan oo jilicsan may ahayn been taasi iyad waa mida xadiidka intii de maqsuudkii intaa weeye sheekha inoo raacinaya kalaam kale waana halkii aan lahaa nusooyinka qaarkood ee kitaabka la haysto intani way ka dhacsan tahay dee habeenkii inoogu dambeeyey kitaabka isniintii baan sii sheegay in dadka aan nusqada haysta ay sii qortaan intina waatan qaal cabdi bni xumaydin xagga libaaska kuma tacaluqsane arrin kale ayay inoogu tacaluqsantahay iyo waqtiga ilaalintiisa ah waqtiga iyo dhowritaanki iyo xafitaanki iyo bal salafkii ummaddu waxay maqaamkaa ku gaadheen iyo siday waqtigooda u ilaashan jireen oo taasna ay tahay bal inaan u eegno iyaga toodii iyo inaga teenusta ay tahayba iyo waqtiganu u dayacan yahay wuxuu yihi cabdi bni xumayd qaala muxamed bnu lfadli baa yidhi waa labadii nee sanadka isku xigay sa'alanii yaxya bnu maciinin yaxya bnu maciin baa wuxuu weydiiyey can hada alxadiisi xadiiskan awala maa jalasa ilaya markii ugu horeysay ee uu ila soo fadhiistay kole awala waxay iskaga nasbisantahay nascu lkhaafid oo dee asalku wuxuu ahaan lahaa hadday laftigu inoo dhan yahay can hada alxadiidi fii awali juluusihi ilaya weeye maadna masariyow waa markii ugu horeeye uu ila kulmuu ila soo fadhiistay ayuu xadiidkani weydiiyey waayo yaxya oo hadda imaamkii dee marka la eego hadday tahay ahlujarxi watacdiil iyo xufaadaba imaamkoodii weeye asalkiisu carab ma ahayn kutubta waxyaalaha ku yimaada markay tarjamaynayaan yaxya bnu macin ilmuriyuna nisbadaa reer bani mura waa nisbo walaa ahaaneed ee ma ahay nisbo dhalasho ma aha abii xoolo aada u badan buu ugaba tegay oo xoolihiina wuxuu ku bixiyey cilmi dalabkii iyo taas buu kuma bixiyey ilaa uu markii dambe kaba u xidhaba waayey waa ninka ay yidhaahaan dee kun kun buu gacantiisa ku qoray kolley taasna ee tiradaa badan ee culimmadu sheegaan ee axaadiisiina iyaga marka leega arrintooda kelimo keliya oo xadiidkii ka mid ah hadday dee sanad kala yeelato oo kale asar haddii lasoo naqlin laftii sharaxii haddii cid lagama soo naqlin xadiidkii keliyaha oo dee ibnu maciin iyo kolkolbuu xadiidka labaatan sheekh iyo kaba maqli jiro intaasoo sanad kalelo afartan dariiq hadduu yeesho intiiba waa la kala tirinayay tan baa tirada badani kuma soo baxaysaa laakiin dee ninka intaasoo dhan gacantiisa ku qoray waaba taas kolayna maqaamkiisa waxa inoo tilmaami uun imaam axmed hadda laynooga soo naqliyo iyadoo imaam axmed uu yahay dee imaam axmed intaa markaas in kulu xadiiin laa yacrifuhu yaxya falaysa bixadiiin xadiid kastoon yaxya garanayn xadiiba maaha waa adigu maqaamka iyo mansilada uu joogay yaxya bnu maciin bal haddaba ninkii saas ahaa weeye waa imaam kolley aad iyo aada u mashhuura yaxya bnu maciin ayaa wuxuu maxamed ibnu lfadlibu u yimi markaasaa intii aanu axaadiid kaleba kaba maqlin xadiidkan buu weydiiyey oo uu oga isagu inuu warinayo ogaaba sanadka uu ku warinayo si ugaba maqlo faqultu xadaanaa xamaad bnu salamata waxaan idhi xadaan xamed bn salm ujeedadu waa maxay intaasun muu odhan dee intaasun nimaka keliya inuu yidhaaha muu doonayn ee sanadkii xadiiska uu doonay inuu sheego si uu matnigiisiina u gaadho isaguna ugaba maqlo markaa sanadkiibuu bilaabay waa intii ugu horeyso xadana axmed bnu salm faqaala wuxuui markuu halkaa marayo maxamed ibnu lfadli low kaana min kitaabika allah axmede wuxuu ahaado xadiiskan dee sheegida ii sheegayso dalkaana bal khabar ismigii aan qadaranaba waa taxdiisuka xadiiskan sheegitaanka aad ii sheegaysaa min kitaabika kitaabkaada macnaa wuxuu jeclaystay haddaan lowda tamani kaba dhigno iyaduu ninkani nin xaafidaba yahay ee haddii ugu dambayn taqayur kuba yimina waqtigaas iyo lagumaba dhoweyn oo waqtigaa xiftigiisi itqaankiisuba uu joogay wuxuu jeclaystay ziyaadaةn ama lidabd iyo tawasuq oo waayo adiyo goor xifdi wixii la xifdiyo kolkol ilowbaa kuba yimaada wuxuu waa qaldami karaa laakiin wixii qoran de waa wax qoran siisii loo qoray lana saxayo aad baa loogu kalsooni badan yahay oo loogu kalsooni badan yahayba xifdi marka wuxuu jeclaystay inuu isagoo kitaabkiisa haysta xadiidka kitaabkiisa uga aqriayo low kaana min kitaabik marka lowda haddaan tamani kaba dhigno oo sidaasuu jeclaysi kuba tamaneya uma baahnin jawaab oo waayo lowdu markay litamani tahay jawaab ma qaadato oo jawaab uma baahato waxba looma qadaro marka allamuu noqda sheegitaankaaga aad ii sheegaysaa kitaabkaaga saasaan jeclaan lahaa wey haddii aan lowda shardiyo ka dhigno jawaabtii waan qadaraynaa aadna way u sahlanto low kaana min kitaabika ay low kaana taxdiiuka iyaaya min kitaabika lakaana axsan haddii ay tahay sheegidaad xadiidka ii sheegaysaa kitaabkaaga aad iiga aqriyaysa imika halkan aad korka iiga sheegayso saasaa fiicnaan lahayd saasuu yidhi faqumtu waan kacay buui liuhrija kitaabi kitaabkayga sidaan usoo saaro oo macno waxa weeye aqalkiisa hortiisunbaaba la fadhiye meel kale lama fadhiyin waqtiyadaa horena intaan markii dambe madaarista inta la dhisay oo culimadii loo dhisay aanay dee dadka duruusta badankeedu madaarista dhexdooda aanay kaba dhici jirin waqintaane ama ruuxu ma dhexdii buu kale wax ka aqriyayay hadday raggii xufaada ahaa ee dalabaduna markay badnayd aad iyo aada loo bato mas uu qaadi waayanu meel banaanaba la fadhiisan jiray waa naga aamusa bal markaa haddii waxa weeye masaajidku dadkii aanu qaadahayna banaankaa loo bixi jiro dee kolkolbaa kumayaal ragga qaarkood ay isugu iman jireen oo weliba mukabir sown ma haystaan sideedana rag badan ay nimba nin usii tabinayay mubaliqiintii raggii la odhan jiray ama mustamliintii hadday dadku yar yihiinna aqalkiisa hortiiba abuu kolkool dee iska fadhiisan jiro loogu iman jiray o halkaa xadiidka kuba sheegi jiray imaka eh, aqalkiisa hor fadhiyey markaasaa wuxuu yidhi wuxuu markuu hadalkaa yidhi ayuu kacay si uu kacay si uu kitaabkii u soo saaro ina kitaabkiina kama dheereen faqabada calaa tawbi maradayduu igu dhegay maradii sawbkiisii maradii uu huwanaa ama xibnaa ayuu qabtayoo uma qaala wuxuu yidhi amil lahu yeedhi calaya aniga ii yeedhi waa dee aniga taasi weliba ima xarakaysta hadday idiin xarakaysan tahay weeye ama amlihii calaya ii yeedhi labaduba waa laba caadi oo macno waa yeedhintan aan naqaano oo korkaaga un kaba sheegayo xifdigaaga adna aan qorteeba weeye ficilkuna de amalla yumilu oo haddii dee tasciifka la kala fakiyana waa sidan qur-aanka inooguba sugan suuratu lbaqara walyumlil iladii calayhi alxaqu waa tasciifkii oo la kala fakiyo waa maadadan amalla iyo iyadoo markaa mudaacaf waa ku yimaadaa isagoo ah waxaa kaluu ku yimaadaa isagoo ficil muctar ah oo naaqis ah. qur-aankana kaasi way inooguba suganto wqaal asaadir lwaliina tataabaha fahiya tumla calayhi bukrata waasila suurat furqaan markaa am laa yumli iyo ama la yumilo oo taa suuratbaqaro dee waa tadciifkii oo markaa la kala fakiyey haddii kaleo laysku celiyo naftanay ahaa layda labaduba waa maad laba maado laakiin ficilku macno keliya leeyahay imanka haddaan amlihii idhaa iyo waayo waana iyo xarakaysan iyo amin lahu waayo sibay wada qorayn dee waxa wey haddii la kala fakiyo unbay lafdigu kala yar dunaan lahaa amilahu ama amlihi calaya ii yeedhi fa inii anugu akhaafu waxaan ka cabsanayaa allah alqaaka inaanan kula kulmin meel kale ma tegayo berri aan kugu soo noqda ma laha aqalkiibaa la hor fadhiyaa waa intuu kadinka ka gelayu kitaabka ka soo saaraya ayuu leey waa intaasoo wax kale ay yimaadaan waa intaasoo dhintaa waa intaasoo arrin kale ay yimaadaan waa waxa dhici karta dee hal daqiiqo intii buu leeyahay waxaan ka baqanayaaba inaanan kula kulmin wuxun ay dhaafiyaan oo xadiidku sidaa igu dhaafo in yeedhi makaalka intaa ma sugi kara weeye waa waqtigoodii fainii akaafu an alla alqaaka qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya maxamed ibn lfadli faamlaytu imaka waa amlaata ii taalabe faamlaytuhu haddii maadada kale ay taale faamlaltuhu bay ii noqon layd halkan laba laame faamlaytuhu calayhi waan u yeedhiyey haddana dee inay kol haddii uu helay uu kacayo sidii ku mudayna uma akhrajtu kitaabi dee inay u haystaaye oo xadiidkii maqalya waxaan soo saaray kitaabkaygiio faqara'tu calayhi min alkitaab adana kitaabkii ayaan kaga aqriyay bal kollay arrinkan waa waaqaco yaroo keliya baabkii libaadka ee inoogu tacalluqsanaana dee xadiiska sanadkiisa ay kuba timi maalan raggii warinaya ay kaba mid yihiinuun mooye yaxyana kumaba jirin sanadke wax kale baabka munaasab maahayn laakiin waxay iyada inoo cadaynaysaa halkan bal dadkeenii hore iyo salafkii iyo culimada ninkaa la leeya kunkunoo xadiis buu gacantiisa ku qoray markan duruqdi iyo wixii eegno safar aada u dheerna rixlo dheerna dee waa u maray xadiiskii oo bariyo galbeed baa lahaa bilaadii islaamka ilaalintii badnayd ay waqtigooda ilaalinayeen waxaan daqiiqo ka badnayn hadduu ugu batanaba laba daqiiqo hadduu doordoono ayaa dee kitaabka uur sheekhu ku makadsan lahaa inuu usoo qaado intiibuu ka baqday waqtigaas in uxun uu yimaado ka hor joogsada inaanu xadiidkii maqlin oy kaba mid tahay ruuxu dee inay naftiisa ma haysta intaa wax kale sheekii inay ku yimaadaan intaa adugu shay kale oo ka hor joogsada uun inuu xadiidkii faa'iidaysto xadiidka sheekhii uu kaba maqlo marka musaabaqadii ay u degdegayeen bal matalan cilmiga qaadashadii iyo ilaalintii badnayday ilaalinayeen bay tani waa mithaal uune amsiladu aad iyo aad bay uga badan tahay waxaa dhici karta darsi iyo duruus maya inay noqon lahaydba haddii iyaga uun waxyaalihii kaba dhacaan soo qaadqaadne bal matalan taas bay iyagu tilmaamaysaa oo waxaa dee iyadana inooguba suganun bal taxriib cilmiga degdega loo degdegaya faa'iidaysigiisa iyo ruuxu isagoo faa'iidadii helaya faa'iidadiiu imika helaya inaanu iska dibdhigin waqtiga dambena faa'iido kale ayuubu leeyahay oo u baahanaya ama dee faaiid kale lahaa inuu gaadiyo in kaliyo inuu makansano in kaliyo wax shuqliniyo kalena war ubabahayo bal taasi waa inooguba sugantay bal waxaan leedahay haddaan waqtigoodii ay ilaashadeen waana waxay maqaamka iyagoo tashiilaadka aan haysana aanay haysan ay kuba gaadheen iyo waqtigeenu suu u dayacan yahay kollay dee waa wax aad iyo aad uba weyn oo kollay faariq weyn baa udhaxays waana waxay mansilada way kuba gaadheen taas kollayna imaka waxba amsilo kale kuma kala darayeen bal aan yar fiirsana un waxaa sanadka xadiidka kuba sugan xamaad ibnu salama oo dadkii waqtigooda ilaashaday ahaa waa ninka cabdiraxmaan ibnu mahdi oo talaamidiisii kamid a ah yidhi haddii la yidhaaho cibaado heerku ka joogay dee waad dhimanaysaa maantaad dhimanaysaa wuxuu kusii kordhin laamamay jirteen ujeeddadu wax u harsan oo dee bal matalan wixii uu ilaahay u dhaweynayay ah oo dee bamay jireenoo waxba ma siyaadin kareen camalkiisa ma siyaadin kareen bal haddaan qiso kale yaroo ku daro xadiis uu la gooni noqday baa jira isagu uu la gooni noqday oo dee xadiiska ay u yaqaanaan abulcushara idaarimi nin la yidhaahdo kolley iska majhuula sunanta abi daa'uud iyo kuba sugan oo xaggan dakaadka iyo gowraca iyo kuba tacalluqsanaa isaga ayaa dee ninkaas kaba warinaya keligii oo looga soo qasti jiray sufyaanu sawri imaamkaas baa yimi malaadee way ismaqleen isyaqaaneen aragunbaaba dhinaa xadiidkan uu doonayay inuu kaa maqlo waa qiso aan yar raacinayo markii uu soo gaadhay buu yihi xaditnii bixadiidi abilcusharaai daarimi ninkaa xadiidkiisii ii sheeg xadiiskiibuu kaba maqlo markuu kaba maqlay ayaa deete wuxuu markii uu dhammaystay buu de salaamtii dee aad markay kulmanayso salaami lahaayeen buu salaamay si fiican buu u salaamay axmed baa wuxuu ku yidhi kumaad tahay oo wuxuu yihi sufyaan baan ahay sheekibaa wuxuu yihi athawriyu haa buu yihi deetuu yidhi mayaase wuxuu kaa cabri ibnu saciid deetuu yidhi haa athawriyu haa abuu cabdillaahi haa markaasuu idhi dee intu markaa maxaa ku diiday markii hore inaad isalaamto wuxuu hi intaasaan ka baqday dee in wax kale ay yimaadaan oo xadiidkiiba aan kaa maqlin oo intaas waa intan u kalaba degdegay bal haddaba waxaan leeyahay bal waqtiga iyo qiimihiisa kolley mala tacalub kalama u baahneen taasee mansilada ay ku gaadheen ee cilmi iyo camalba ay kuma gaadheen waa waqtigoodii ay dhowrteen oo ilaashadeen oon wax macno la-aan iyo waxaan iyaga anfacayn ama adduunyadooda ama aakhiradood ama dariiqa iktisaab khayr ama iktisaab cilmi aan iyagu ina anay laxdana u sarfin baabay ahayd xadaanaa suwayd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdulaahi bn mubaaraki can saciid bni iyaasin iljurayriyi can abi nadrata can abi saciid bn lkhudriyi qaala anahu qaal kala xasiraya ragga waan soo aragnay suwayd ibnu nasrina waa nin siqa ah oo laguma tiriyo raawiyatu cabdilaahi macnaa dadkii in badan wax ka wariya cabdulaahi bnu mubaarak weeye ee asxaabtiisii laasimtay kaba mid ahaa ama ninkii axaadiistiisa aada u badsadee aadba uga warinaya saciid ibnu iyaasin jurayrina habeen dhaweyd waan soo aragnay inta kale wuxuu yidhi abu saciid qaadan kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ida sajada markuu cusboonaysiisto sawban maro macnaa cusboonaysiisadu waa idaa labista sawban jadiidan weeye oo markaa uu cusboonaysiistay isagu wax cusub kaba dhigo dee lafiga luqa ahaan ahaan laaye waa markuu maro cusub xidheeda ugu horeysa samaahu waa magacaabayay bismihi magaciisuu ku magacaabayay cimaamatan cimaamo aw qamiisan aw ridaan ayuu kuba magacaabayay oo wuxuu ku magacaabayay magaciisa waa magaca maradaasi ay leedahay ee kollayna xamdigan uu ilaahay kuba xamdeeyunbaabay hordhac u ahay haddaan laftiga daahirkiisa egna waaba isagoo idhahdee haadihi cimaama ma haadaa qamiisun ma haadaa ridaa ilaahayna deeta ugu xamdiyey ilaahay siiyey ee uguba nicmeeye bal markaa isagiibaa taas uguba magacaabaya taas bay ahayd qaarkood baa idhaa dee intani wax faa-iido oo waa maro dee waa la garanayaaba ibnu qamiisi ama cimaamadiya kan hoo sugna eh, macnuu waxa weeye magac u gaara ayaaba u bixinayo ay soo naqliyaanba inuu cimaamad saxaab la odhan jiray yaa lahaaba wanasta dee ibnu xajar lahaytamiya malaa halkan imika uu dooranayu leey waxaaba laga qaadan karaa in magac gaara dee ama magacyo khaasa loo bixiyo oo u gooniya maradii oon ahayn dee sawbnimadiiy waxa inay sunno tahay walow dee laftigu kol haddii ixtimaalun ay tahay waxaan idhaahna halkan waa sunne magac bixinna wax taasoo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh nogaba sugnaatay aanu jirin ahasun kaley baa ahad isaga u ilaa dee maqaam hadalkiisii ama maqaamkiisii taas maaha kaba cabiri lahaa waxnaaskaley maqaamka waa joogay dee waxaa muhimka ah inay sugnaato uun in arrintan iyo rasuulka ilahi kaba sugantay dee wax intaa dhaafsano ixtinaalka ah inay nogaba suganima jire bal rasuulka ilaahi waa magacaabi jireen hoola isagoo dhawaab magaciisii waxnilaa uma yaquulu wuxuu odhanayay allahuma laka alxamdu kamaa kasawtanii asaluka khayrahu wa khayra maa sunica lah waacuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lahu naa waa marka rasuulkii ilaahay maro cusub oo xidho ayuu ilaahay ku xamdiyi jiray isagoo maradaa khayrkeeduna ilaahay weydiisanaya sharka ka ratimi kara ama kaba iman karana iyaduna ilaahay kama maangelaya oo dee markaas naba weeye ilaahay markaa dee waa nicmadii iyo wixii uu kugu nicmeeyey in loogu xamdiyaa nicmadiina waxaa kaga mida waxdii aada iskuna qurxiso cawradaadna aad ku asurto haddii ilaahay ku siiyo taas kolley xadiidkan mooye axaadiid kaleo kala duwana way inooguba timiya oo dee bal maalan kutubta kale inooguba sugan oo kolley dee meelaha yar qururin kartana adkaarka nawowi waye ay kaba mid yihiin oo aan xadiidkan aan hayna aan ahayn oo wuxuu odhanaya rasuulka ilaahay allahuma ilaahay laka alxamdu mahad aduu kuu sugnaaday kamaa kasawtanii si aada ii huwisay oo kaafkan waaba litacliil siday halkan bacdigood ay kaba dhigaan haddaan litacliilkan nidhaahno oo bal maalan dee maadna ay masteriya nidhaahno waa ilaahow xamdi aduu kuu sugnaaday kamaa kasawtaniihi waa liajli kiswatika iyaaya wayahwinta aad yahwisay maradan aada isiisay waxaa aan isku asturayeen isku qurxinayaba aada isiisay ta adiga ilaahaw xamdi kule waa nicmo weyn oo aad igu nicmaysayo ilaahay adiga xamdi kuala weye oo xamdi ayaa kuu sugnaado wuxuu kuugu sugnaaday liajli kiswatika iyaaya huwinta aada yahwisiday maradan ayaad xamdi ilaah kuba leedahay nicamta kale badan een la koobi karayn noogu nicmaysay xamdi aad kuba leedahay asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahu sawbkan ama maradan khayrkiisaan ku weydiisan oo khayrkiisa uu leeyaho de yidhaahaan halkan waa baqaauhu wa naqaauhuba bal maalan waa isagoo dee maradii kuu joogta aad ku intifaacdo ood xidhato waaba dee shay khayr ah ood kuma intifaacdo taas waan ku weydiisan wa khayra maa sunica lahu wixii loo sameeyey kiisa khayrkiisana waa ku weydiisanaya waa dil eega ruuxii saamicaha niyadiisii fiicnayd waa dee hadday niyadaasi jirto wixii isaga loo sameeyey oo dee in isagii bal cawradii lagu asturo in daacadii ilaahay loogu xoogaysto lagu cibaadaysto oo dee bal matalan taas adigu lagu cibaadaysto taas baaba khayrka loo sameeyey kaba mida waa haddaan eegno dee xusnu niyati saamicin aan kaba dhigno dee waxa weeyaan laamtani inay laamulcaaqibo tahayoo wakhayra maa sumica lahu wixii loo sameeyey kiisa khayrka ujeedadu waxa ka ratimaya samayntan la sameeyey ee ka dhalanaya natiijo alaabtaan alcaaiba kaba dhigna lahu kuma sugan oo maxay ah in lagu cibaadaysto lagu daacaysto ilaahay daacadiisii dee looba qaato waa shay khayra oo xidhashadan kaba dhalanaya samayntii la sameeyey waxyaalihii kaba ratimaya kaba mida ah, ilahkaasna waan ku weydiisanaya oo markaa dee adigoo ii baaqi isagoon ku cibaadaysanayo ku daacaysanayo aan ugu kaalmaysanayo adiga wixii kaa dhowaynayay ilaahtaasaan ku weydiisan waa cudubika ilaah waan ku maangelayaayo min shari dee bal khayrahu haddaan baqaa'ahu iyo naqaa'ahu iyo aan kuba fasirno waa isagoo dee khaslada midkaad kuba sifoobo oo kale wa shari maa samica lahu wixii loo sameeyey sharkii haddaan eegno ka saanica niyadiisa xun oo xumaan baabuu sameeyey in xumaan lagu qaato lagu sameeyey waxyaalahaasi uba sameeyey kaasa waan kaa maangelaya ama xaggii ay noqoto un lilcaaqiba iyo wixii kaba kaba ratimayo ujeedadu waxaan loo sameeya waxaa ka dhalanaya ka ratimi kara samayntiisa la sameeyo dee iyadoo xumaan lagu sameeyo oo macsiya xumaan loo qaato waa shay shar ah oo xun ilahu kaasaan ka magangelaya bal adigu marka waxa weye ilaahay buu ugu xamdiyi jiray wuxuu ugu xamdiyayaa nicmada uu siiyey ee adee ah uu siiyey wax uu xidho isku qurxiyo oo uu markaa cawradiisiina asturta e waana shay sunno inoo ah markaa maraal cusub aada xidhatid in tan lalaba yimaado koley axaadiis kalena way soo aroortaan yidhi oo xaggan kuba tacalluqsan oo bal maalan aan jeedan ahayn oo iyaduna ay barhkood inoo sugan yihiin laakiin dee koley madaanteedii waa kaba helaysaan xadiidkana ruuxu bal markaa waa wax dee ah inaynu taa kuba camalfaloon kuba dhaqano xadaana hishaam bnu yunus alkuufiyu qaal akhbarana alqaasim bnu malikin almusaniyu can iljurayriyi jurayri waa ninkii marka dhaweydaan soo hayna saciid ibnu yuusuf sanadka intiisa dambe oo raggii hore kolleyna dee xadiidka marmar unbaan kolba habeenba wuxunbaan kororhsanaynaa hadise cashar kuu socde can abi nadrata can abi saciidin alkhudriyi can nabiyi sala allahu calayh wasalam naxwahu isna waa xadiidkii hore un sanad labaad uu leeyahay haddii kii hore suwayd ibnu nasr iyo cabdulaahi ibnu mubaarak ayaa sanadka qaybtiisa hore dhacay cabdulaahi ibnu mubaarak baana saciid ibnu iyaas iljurayri ka warinayay maanta jurayri waxaa ka warinaya in qaasim ibnu maalik la yidhaaho isagana hishaam bn yuunus waa labadaasba isbedelay inta kalena waa isku mid waana xadiidkii hore waa sanad labaad oo inoo soo kordhayo markaa cabdullaahi mubaarak waxaa dee maanta raacay oo xaggii riwaayadii jureeri kuba raacay ninkan qaasim bn malik la idhao dee kollay aad cabdullahi bn mubaarak uga hersareeye weyn naxwu huna waxaan filaya in hore usoo maray kolley waxaa marka san oo kale sanad xadiis la soo celiyo iyadoo matn xadiis hore inta la sheego sanadkii iyo matnigii haddana sanad labaad oo xadiisku leeyahay la raaciyo matnigiina dee kii horeba uu yahay waa culimadu halkii matnigii dib loogu wada celin lahaa ilan khaasatan sanadka dadku ku maqlay waa matnigii oo dhan laakiin sheekhu waa israaciyey halkii matnigii lagaga soo celin laba ikhtisaar ahaan naxwahu ama milahu yidhaahaa waxaana dee yidhaaha lahayd culimmadu haddii lafdigani lafdigii hore ay isku mid yihiin oo wax farqiga udhexeeyaa jirinna markaa milahu baa la isticmaalaa haddii macni waa isku mid laakiin alfaado iyo ay ku kala duwan yihiin baa jirto xaggii macne iskaga mid yihiin lafdigii way kala baydhi karaan markaasna waxay isticmaalaan cibaaradan ah naxwahu taas baa naxwahu iyo milahu markaa farqiga udhexeeya dee kolleyna kutubtii musalaxa khaasatan kuwoodii dambe ama kuwoodii rooroonaa basisna waan kusoo aragnay xadaana mxamed bn bashaar qaala xadaana mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi can qataadata can anas bni malikin qaala anahu qaal bal raggani waa rag dhammaan aan soo wada maray waana rag iyo rijaashii saxiixa dhammaantood xadiiskuna saxiixa bukhaariiyo muslimba waa inooguba sugan yahay in hishaamkan uu mucaad ibnu hishaam kaba warinaye xadaanii abi uu yidhi waa aabihii waa hishaamu dastawa habeen dhoweyd aan soo haynay koley bal maalan waqti kalena bal tarjamadiisana horaan usii hor sheegay bal waxyaalo uu leeyo qiimo badan oo xaggan cilmiga dalabkiisa iyo umuuriya khlaas kuba tacalluqsan mar kalean insha allahu tacaala sheegi doonaa waqti aan yar haysano wuxuu hi anas ibnu malik kaana axabu siyaami ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam yalbasuha alxibarata kaana axabu hiyaabi dharka uu loogu jacayl badan yahay ilaa rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay xaggii oo ilaahay dhar uu ugu jecelaa kaasoo yalbasuu xidha ma yalbasuu xaal uu xidhanayo axabu siyaabka haddii yalbasu ha idiin taallana aniga dee wasaasunbaa ii taalle iyaduna ishkaal ma jiro markaan yalbasuu idhaan damiirka waxaan u celinaynaa axabu siyaabkii oo dee yarkaa laftiga axabka tadkiirka haddii yalbasha la idhaana siyaab ahaantii unbaan ugu celinaynaa yalbasha dee xaal uu xidhanayo siyaabka iyo dharka wuxuu ahaa alxibarata noocaa dharka ahee xibarada la yidhaaho ayuu ahaa xibara xadeedu way ka sirsantahay badna way fadxisan tahay laftiguna wuxuu kasoo jeedaa taxbiir oo manaa taxbiirkuna ama muxabar oo kale waa almusayan walmuxasan waa waxa la qurxiyey la fiicneeyey xibaraduna waa nooc adigu dharka ka mid ah oo inta badan ka samaysan jireen qudni ama dee dunkaba samaysna oo xagga samayntiisana kolley nooc taxbiirkaasi soo geliyo liidliid ayuu lahaa isagoo dee bal matalan casaana iyo madow iyo waxyaale isuguba jira saa ay bal markaa iyagu xibarada noocaas dhulkan yamaneed qudninna waa lagu samayn jiray oo wuu kaba iman jiray wuxuu ka samaysaana qudni buu ahaa kaas haddaba rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh waxyaalihii uu bal matalan dharka ahaaye uu xidhan jiray wuxuu uguba jeclaa xibaradaasoo dee suufkii iyadu kolay dhici karto markaa dhulkaa kulul iyo dhididka badan iyo keenayse kolkol markaa lagu riido inay sifkoodmaadudawaa dhabartiyoseedin waaba la xidhay oo dee sanimika looga shaqeeye looga shaqaynaa orya raaxa yeelanayay dee taasi kani waa ka dunaayo waa qudni ama cutub waabuu kaba samaysaa dubbuu kaba samaysnaa jidhkiina waa uga fiicnaayo dee wax dhiboo jidhkii uguma sugnaamay jirin bal markaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh kanbuu uguba jeclaa soo dhaweyd waxaan soo marnay rasuulka ilaahay wuxuu dee uu jeclaaba qamiiska ayaynu soo aragnay caawana ah, xibarada xibaraduna inta qaaliban dee maaha qamiis iyo waxyaalahaas waa nooca dharka la huwanaye la guntanayaybu ahaaba taas bay ahaydba bal rasuulka ilaahi salawaatulahi wasalaamu aleyh waxyaalihii laguma kafnayna way ahaydba mara saasay ahayd xadiidka hore horta bal labada xadiis haddaan kala eegna darajahaan xadiidka min saxiixayn buu inooguma sugayo darajahaan isagaaba kaba sarreeye laakiin inta la jamcin karayo waxa weeyaan waxa weye dee looma baahda tarjiix oo markaa noocan bashiidka ah ee dee jidhka inta lagu qiyaasay lagu fasilay saa qamiiskii oo kale ama nooc marku kaa yahay makiidka qamiiskiibu uguma jeclaabay noqon ama dharkan kale dee wax la huwadaa ama la guntadee kala baxsan noocan xibarada ah ee qudna kaba samaysan kollay dee midab gaarana way lahayd iyo habkaa gaarka ah, nooca ay u isyaqaaneen kaas buu jeclaayo bal markaatan kuba jamcinaynaa taas buu noqonayaa dharkii makiidkaana qamiiska uguba jeclaa dharkan kalena wuxuu uguba jeclaaba amaba dee xibaradan ayuuguba jeclaa xadaana maxmud bn haylaana qaala xadaana cabdrazaaqi qaala xadaana sufyaanu can cawni bni abi juxayfata can abihi qaala anahu qaal koley saddexda hore waan soo aragnay laakiin sufyaanku sufyaan thawri weeye walow dee bajuri halkan yarshaariyay sufyaan ibnu cuyaniya laakiin waa marka la eegasana waa sufyaan ibnu thawri adigu sufyaankan halkan kuma sugan cawn ibn abi juxayfana saxaabigan jaliilka dhalo ninta abi iqaat ruwaad kaba mida ah, cawn aabiin abu juxayfa waa saxaabi aada u mashhuur ahay oo saxaabadii yaryarayna kaba mid ahay wahab ibnu cabdillaahi suwaai la yidhaaho aragtidiisanu rasuulka ilaahay arkaynaa isagoo jooga maka ama badxa u maka ayay ahaydba haddaba wuxuu yidhi abu juxayfa ra-aytu waxaan arkay annabiya sal allahu calayh wasalam walxaal calayhi korkiisa xullatun badlad ama xulla ay korkiisa ku sugan tahay xamraa o horaynu xadiidkii bara ibnu ee laba midka ayay ugu soo aragnay xulladuna waa labada mareed ee isku nooca keliya ayay xullo yidhaahaanba haddaba rasuulka ilaahay baaba dee laba mid uu guntanayay miduu huwan yahayba ayaa u xidhnaayo korkiisa kuma sugnayd oo xamraa u casayn asaga halkan ibnuqayim oo kaliya wuxuu kuba xambaaraa inuu khuduud iyo liidliid ahaa een u casaan khaalisa ahayn xadiiskii barana horean uguba soo maray kolay taasna wuxuu ugu xambaaraa wuxuu leey dee nahyi baa kuba yimi casaanka khaaliska ah ayuu kuba yimi ama dharkii dumarka ha lagaba cabiro khaasatan muzacfarkii ama mucasfarkii iyo waxyaalo sidaasa oo deete wuxuu leeyahy rasuulka ilahina waxa uu dadka u diiday inuu qaadanahayne khuduud casaanulahay taasa lagaba cabiray wala bacd alculamaa ay dhahaanu dee nahyiga litansiihatana dee casaanka khaaliskiina waa iska banaan yahay haddii lama xidho kol haddaan tashabuh ama dumar oo kale dharkooda intuu noqday ama dee caade iyo curfi aaninta iyaga loo yaqaano halkaa wax kaba imanayaan aanu jirin wax kaloo maanicaanu jirin midab ahaanun wax manci keenaysa maaha ay bacdigood yidhaaheen laakiin ibnuqayim waa si imika xadiidka uu kuba xambaaro wuxuu ihi markaas saxaabigani kaani waaba anigoo anduru imanka arkaya weeyo waktigan waa sidii u xusuusnaa waana waqti dambe inankiisu waqtigu kaba warinaya waqtiga waxaa dhici karta inaanu xaasba lahayn waa waqti dambe haddaba waxaabad moodaa buu leeyahay waa xusuustii adkayda u xusuusnaa siduu xifdisan yahay anigoo eegaya ilaa bariiqi saaqayhi labadiisa dhudhun alaabkoodii lamacaankoodii taas aan eegayo oon arkaya ayaaban imoodaa kolay xulada iyo wixii ku tacalluqsan xadiidka hore inuu soo marro waxaan kaga noqnoqonaa ma jirto arrintan uu saxaabigu sheegay kaanii anduri ilaa mariiqi saaqayn ee labada saaqdee horta in waxa weeyaan cawro maaha oo ummaduba ay ku ijmaacsan tahay dee ta markay noqoto rag oo kale eegitaankeedu inuu bannaan yahay waa waxay kuba ijmaacsan tahay arrin kalaa jirta oo laftiga xadiisku yaanu dee waxa weyaan ishaare ahaan aanugama qaadan ee aanu dee markaa laftigii isagoo laftigii ama maqsuudla aan ahayn sariicna aanayn laakiin waxaanugama qaadan macnaha lawaajibtiisiiba aho araggan uu arkay saxaabigani rasuulkii ilaahay labadiisa kubee dhalaalaya waxay taasi macnaheedu ahaa maradii rasuulkee uu rasuulku guntanaa salawaatullaahi wasalaamu caleyh maanta may hayn qamiiste waa dee waa dad xibaro waa wuxuu guntanaaye inay halkaa ansaafa saaqayhiiyo ay kuba joogtay oonay dee ilaa kuraantiisa gaadhsiisayn taas bay ugu suurtogelaysay inuu labadiisa saaq rasuulka ilaahay dhalaalkood arkoba taasay uguba suurtogelaysay koleyna waana inoo dambaysaa haddii ala yidhaho taasye xadiidka amusu inoo faa'iidaynayo halkaa kaba qaadanayno waa axaadiis baa inoo dambayso rasuulkii ilaahay isaarkiisa sidahaabaa baaqo inooguma iman doonta waana waxaan arki doonee taqsiiru siyaamo ujeedadu ilaa halkaan istarsaaqay inay joogto oo de waa sii sugan ahayd haddii intaa uu dhaafiyana ilaa kuraamaha waa shay jaa oo wax maanico kuba sugani ma jirto ee waxaa loo diidaya kuraamaha wixii dhaafsane laakiin dee rasuulka ilaahi libaaskiisa inuu halkaa joogay ayaa xadiidkana inooguba sugan baab baana inoo dambeeya insha allahu tacaala rasuulka ilaahi zaharkiisa ama isradiisu stay ay ahayd iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa halkaasaan arki doono qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yidhi sufyaan kuwa sanadkii xadiidku kuba sugnaa uraha waxaan u malaynayaa hamsada waa damiyey waa macnaa adunuha xibaratan inay xibar ahayd oo labadan xuladan imika uu xidhnaa ama waa taanlen waa laba maroo iskuba jinsiya ayay xullo yidhaahaan kolkol xulladana sawd keliyo laakiin dihaaraya bidaana leh ujeedadu inteeda hoose jidhka xigta iyo inta kale ay yar kala duwan tahay sankoorarkaiyo jubbadaha qaarkood iyo taasna xullo way kaba cabiraane wuxuu leeyahay waxaan filayaa inay ahayd xullada rasul xukunkii ilaahay xidhnaa ee casayd inay xibaro ahayd xibaradna wataan marka hore soo sheegeen yidhi waban buruuda ama dee nooc adigu dharkooda kaba mid ahayoo khuduud iyo waxyaalana way lahaan jirtayba bal matalan dee casaankaa iyo madowgaa iyo oo waxaan filayaa inay ahayd xibaro dee haddii taa la yidhaahana casaankani khaasatan maradii noocaas ayday qaadan jireen casaan wada khaalisa may ahaynba xadana caliy bnu khshrmin qaala xadana ciisa bnu yunus can israail can abi isxaaq can ilbara bni caazibin qaala anahu qaal cali bn xasharan waan caawa noogu horeyste waa nin atbaacu taabiciinta dadkii la kulmay weliba kuwoodii dambe adoo ama kuwa laba kulmay ka mid aha aad buu cumreeyo boqol buu kuba dhowaaday oo dee aadna waa u dambeeyeyo laba boqol iyo toddobiyo kontonkii hijraday dhimashadiisu aydeen laakiin cumrigiisa aad u dheeraa oo waa mucamar buu ahaa isabni yunus horaan usoo aragnaye iyo israa-iil be laakiin ciise wuxuu ka warinayaa maanta israail israaiilna waa ina yunuso marka waa laba ninoo walaalaa sanadka xadiidka inoogu sugan israaiil baa weynaa waana ciise bnu yunus israaiilna waa israiil bnu yunus weeye waa walaalo ciday ka wariyeenna can abi isxaaqna waa awowgood oo ciisa bnu yunus ibnu abi isxaaq weeye israa'iilna waa ina yunus ibnu abi isxaaq abi isxaaqna waa abi isxaaq asaniiciga aynu hore marar ku soo aragnay marka israa'iilna weliba ragga ugu inta aqoon badan dadka xadiidka awowgii oo layidhi mala sida faatixadoo kale abuu haye oo kolkol marka tarjiix loo baahdo haddii xadiidka awowgii laysku qabto oo cinda markaa qowlkooda la raajix yeelo ayuu kaba mid yahay marka la eega xadiidka awowgii labadoodna siqaatu kaba mida wey ninka hore weliba cibaado badan iyo camal badanna waa kuba darsaday bal waxaan leeyahy waa laba ninoo walaalaa abu isxaaqna waa awowgood waana abu isxaaq asabiici camr bni cabdillaahi can ilbaraa bni cazibin qaala maa ra'aytu maan arag axadan axad maan arag min annaasi dadka kaba oo ah. axsana ka fiican ka qurux badanba fii xullatin xamraa waa badlad iyo xullad cadxaa uu sugan yahay tani waa libayaan ilwaaqicun maaha inuu xaalada markuu xulladaa ku sugan axsaniimadiisu jirtay ee marka kale aanay kuma sugnayn iminka qayd ma aha hadalkii laguma qaydayo axsaniimadii lagu qaydayo oo hadhow inoo faa'iideeye haddaanu xulladaa cad xidhnayn wax kale xidhan yahay inaanay axsannimadaasi jirin ee waa libayaan ilwaaqicun markaa u arkay un weeyaane axsana min rasuulilaahi sal lahu aleh wasalam waa markaa dee labadeeg waa axsana min rasuulilaahi sal lahu aleh wasalam ma raaytu axada min annaas waa axsana min rasuulilahi sal la alay slam fi xullati xamra waxaan filayaa xadiidka de may ma filaya hore inuu soo aragnay xadiidkiisan bara ibnu caasimna waa inoo soo horreeyo de kitaabkuba axaadiis mukarar uu leeyay saas bay keentay mukhtasarkan shamaailkee uu leeyahay albani leeyahay iyo shamaa'ilkan asalkaa dee nusqooyinkiisaan haysana amaan aqriyayna ilaa konsoneeyo xadiis inay isdheeriyiin oo axaadiisa mukararku meesha ka saara axaadiisii mukararkaydoo markaasa isaga saddex boqol iyo konsoneeyo ayaa axaadiisa uu dhigtaa ay kuba soo markaa ururtaa iyadoo kitaabku dee afar boqol oo wax yar la gaadhsisanyahay dabacaadka qaarna iyadoo meelo ziyaada a ah tiriyeen afar boqol ba ay kaba badan tahay laakiin axaadiisu waa taasan haddaba xadiisaan soo marnay weeye laftiga axsannimadana kolay eh, markaan eegna afcal tafdiil wuxuu asalkiisu keenayaa ciddee bal matalan ama waxaa kaga mudan inuu jiro oo ma anfiyayo cid la siman laakiin meelahan oo kale curfi ahaan waxa loo isticmaalaa ama dee isaga dee macnuhuna yahay loolama jeeda waa cid xataa taa kula siman baa la anfiyaya oo cid laba mid ah oo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh dee taa kulaba mid ah maan arag buu leeyahay asal ahaanba maan arag asalka hore afcal tafdiil waa cid wax la dheeruun cidan ama dee ziyaado taa kabale ayaa nafyinteeda uu sugnaaday cibaaradani laakiin curfi ahaan iyo maqsuud ahaan marka tacbiirkan oo kale la isticmaalo ayaa waxay noqonaysaa cidee taa kulaba simana inaanu jirin in kaanat an kaanat ba ay taale laakiin waa dee sabaabku waa in kaanate in kaanat waxay ahayd inku habeen dhaweydna waan ka soo hadale waa tan ee almukhafafa min asaqiila idhaahaan macnaa waa maxay idna ayaa asalkeedu ahaa markaasaa la takfiifiyo shadadii baa laga tuuray waa almukhafafu min athaqila marka damiirkii ay lahaydee dee ismi ahaan ay u qaadan lahaydna damiiru shacni buu noqonaya halkan oo waa inhu shacniya kaanat waxay ahayd jubmatuhu waa halabtiisa iyo timaha dheere uu leeyahay latadribu mid garaacaysa gaadhaysa laabtanna tadribu kuma suganna waa laabta yidhaahaan faariqa weeyaanoo inta naafiyadahayna inta iyadoo naafiye ay timaadaa iyadoo mukhafafu min asaqiilana way u timaadaa marka laabtani waa laabtay faariqa yidhaahaana waxay kala farqisaa inta mukhafafada iyo inta naafiyada inta naafiyada ah laabtani may timaadeen hadday intu naafiya tahay ama may gasheen eh, bal markaa in hushaniya kaanta waxay jumlatu la tadribu mid garaacaysa gaadhaysa qariiban wax ku dhow min mankibayhi labadiisa garab wax kuba dhow ayay gaadhaysay iyada taa jumlada iyo limada iyo wafrada dhaqankooda iyo tima rasuulka iyada wixii ku tacalluqsanaa horu inoogu soo wado dhammaaday xadiidkana kaba mid ahaa waxa weeyaan waa cibaarada libaaskii u celiyey fii xullatin xamraa ayuu u soo min leenahay waa libayaani lwaaqici litaqyiid ma aha taasunbuu baabka libaaska u keenaya xadiidka wixii kale kuba tacalluqsanaa waa xadiidkan soo maray xadaana mxamed bnu bashaari qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdiyin qaala xadaana cubaydullah bnu iyaadin can abihi can abi rimsata qaala anahu qaala ra-ytu nabiya sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan arkay wa calayhi wlxaal calayhi korkiisa surdani laba burdaayiin burd waa dee waxa weeyaan waa laba maro oo burdigooduna ama burdaba waanay guntan jireen waanay xidhan jireen waana libaas koley dee aan lahayn libaas rafiic ahayn libaas dee koley tawaaducna uu kuwa sugayo dadkaa reermiguna iskaba qaadan jireen taas haddaba markaa midna waa guntanaa midna waa huwanaa uun sababtuna lafdiga burda ama alburda dee waana la guntanaa waa maro kala baxsan bayd waanay huwan jireen labada xaalaba u subana noqonaysay walxaan calayhi burdaani akhdaraani cagaaran oo labadaa maro ee rasuulka ilaahay xidhnaa casaan baan soo aragnay cadaadna waa inoo dambeeyaa way cagaarnaayeen oo akhdar bay ahaayeen xadiiska habeen dhaweyd baan soo haynay waana xadiiskii ninkii uu rasuulka ilaahi isagoo inankiisa laba socdo u yimee khaatamu nubuwa inoogaba waramay inoogana waramay rasuulka ilaahi ku yidhi innahu laa yajni calayka walaa tajni caleyh waa ninkii un waana xadiiskiisi un waana waktigaas waweye rasuulka ilaahi wuxuu xidhnaaba laba maro oo akhbaraho dee libaaskaasba jannada ehelkeediiba waa dee waa qur-aanka inooguba sugantay dharkoodu inuu dharka akhbarkaa ah yahay dee idhaha uma fiican bal markaa rasuulka ilaahi waa xidhnaa casaana waa xidhay ama khaalisa lama yidhaaho ama saa ibnulqayim lama yidhaaho khaalis muahayna quduud casaanuu dhahaa cadaanna waa inoo dambeeyaa bal waa inoo dambeeyaayo markaa dee muhimku waa rasuulka ilahi libaaskiisina waan kuma jirnaa ee waana libaas inta badan ah kaas uu dee tawaaduciisii daraaddeed aanu rafiica siyaabiyo dharka aada u qaaliga iyo waxaa qaaliban aanu xidhan jirin dharka tawaaduca iyo ay kuma sugayiin taasba ayuu xidhnaan jiray ee uu ku kaaftoomi jiray xadaana cabd bn xumaydin qaal xadaana cafan bn muslimin qaala cafaan bn muslim safaar waa nin iqa ah oo dee isqaam kale badnaabe qaala xadaana cabdulahi bn xasaan alcambariyu can jadatayhi duxaybata wacureybata can qaylata binti mahramata qaala anha qaalat bal xadiidka waan gaari doonaa insha allahu tacaala mar kalena wuu inoo soo celin doonaa xadiidka kayre haddii alla yidhaaho cabdi muxumeyd dee waa taa soo maray cabdullahi ibnu xasaan kolley waxaan filaya inooguma horeeyo kitaabkan tirmidiyana waa kuba sugan yahay dahabi oo kale kaashifkiisa uu dee maala mukhtasarka san taqriibka xaafid oo kale ah ee uu rijaasha lixda ah kagaba hadlo kolay xaafid wuxuu leeyahay kitaabkan tahdiibun tahdiib la yidhaaho kitaabkan tahdiibulkamaal la yidhaah buu mukhtasar u yahay dahabi naftiisu tadiibukamaal sheekhani waa sheekhiisiiba milziye kitaab markaa adu ayuu ku soo gaabiyey rono isagana lama hayo oo bal matalan hadduu xaafid tadhiibu tahdiib kuba magacaabay kaa waa tahdiibu tahdiib ama tahdiib oo kale kitaabkan ku soo gaabiy taqriiba xaafid uguma soo gaabiy kaashif laydha haddaba isaga wuxuu kaba cabireysaqo koley jamaaca siqaat ruwaad ka midi way wariyeen laakiin cid tawsiiqisay oo toos u tawsiiqisay maba jirto allahuma ibnu xibbaanna siqaadkiisa kuba sheegay mooye xaafid xajar isagu wuxuu kaba cabiraa maqbuul macnaha maqbuulla isaga arrintiisa waxa weeye ama istilaaxiisa haddii axaadiiskan ninkan axaadiis badan ma laha xadiidkiisaas haddii cid kaloo la warisay ay jirto kuba raacday ama marka cidi ku raacdo waa kaa maqbuul kaba cabir waa sifa tawii ama waa tawsiiqnimo uun dee leeyahay waa tacdiilnimaad uga jeedaa tawsiiq maahe laakiin dee waa dabaqaadka hoose oo kolley xadiidkiisu keli ahaantii dee ma gaadho xadiidka saxiixana ma noqdo xadiid xasane laakiin markaa cidi ay raacda ayaa xadiidkiisii uu noqonaya kaa la aqbalayo mutaabac ahaan haddii aan cidi ku raacinna wuxuu ka cabiraa layibu kaba cabira isagu tukaba amray taas weeye xadiidkana horta isaga bal taasi waa arin can laba aydiisii ayay oo duxayba iyo culayba labadooba waa isaga waxay ayayihii weeyaan oo midna aabihii bay dhashay midna hooyadii bay dhashay laakiin arrin baa jirto kitaabkeena shamaalistan baa dhacday shamaalkay dhacday xataa jaamica saas may dhicin waxaana culimmadu raajax yeelaan culaybahani inuu aabahood yahay ee duxaybada haweeneyda la warinayse isagana ayeyda u ahayd safiya la odhanayay labadooduna waa ilmo culayba culaybuna waa nin magaciiba oo ismiguna waa musaqar sida ka horeba musaqar u yahay ninkaa magaciisuna waa iyaga aabbahood culaydahaasna waxa ayay u ahayd saxaabiyadan qayla bintu makraba lama yidhaaho marka waxay noqonaysaa labadan jadee la sheegayaana mar damba wuu inoo soo celin doonaayo wuxuu ku kaaftoomi doonaa canjadatayhi riwaayad dambe inoo iman doonta casharada dambe ee kuma sugnaa magacyadoodu tasmiyadoodu ee waxa weeyaan waxay raajax yeelaan culimmadu dee kutubtii kalena inooguma sugan bal jaamici kuma sugan duxaybe iyo safiya inay tahay kitaabkii laakiin lama taabanayo sanaa dhacday san baa dhacday in shamaailka markay noqoto culaybuhuna aabbahood yahay taas baa dhacday isaguna cabdilaahi bnu xasaanna uu labadooda ka warinayo midna xagga hooyey ayay uga ahayd midna xagga aabbay ayay uga ahaydoo bal markaa waxay noqonaysaa aabbiya hooyadii ayaa dee habar wadaag ahayo laba walaali ay kala dhaleen laba walaala ayaa kala dhalo dumara bal markaa taas wey labadoodan xaafid wuxuu kama cabiraa maqbuul walow dahabi labadaba miisaanulctidaal uu ka dhigay inaan wax sidaasa lagama garanayno cabdulahi bnu xasaan mayo cid kale wax ka warinaysaa ma jirto majhuulaad buu kama cabiraa arrin kalena waan idiin sheegayaa ma jirto ragga ruwaada ah ee midii maalan jahaalo loo daciifiya waa badan yihiin aad bay uga badan yihiin mid tadliis loo daciifiyo xifsi xumo loo daciifiyo mid kuwa dee been oo beenaalayaal ahaayo aad u badanna ragga way jiraan eh, laakiin dumarka ruwaada ah mid been lagu arkay may jirinoo ama been ahaan looga tegay eh, waxa wey inta badan jahaala iyaga kuma badan oo taase eh, laakiin ma jirto haweeney la odhanayo waxay ahayd dee ah, xadiiskan waa xadiis mawduuco heblo ayay mawduucu noqoto kadaabado kuma jirto iyaga dumarka ruwaada kumama jirto umay daciifintaasi laakiin jahaalada iskagaba badan dumarkan khaasatan dee dumarkaas saxaabada aan ahayn ee kaba dambeeyen marka canqayla binti makhramata qaalat xadiidku laakiin dibal shawaahid uu leeyahay bay barhkood ay ku taxsiinayaan xadiidka koley albaniyana hama daciifiyo waxay tidhi haweeneydaasi ra-aytu waxaan arkay annabiya sal allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay wa calayhi walxaal calayhi korkiisa asmaaru mulayatayni laba maro oo haylayaala ama baaliyoobay ay korkiisa ku sugan yihiin oo kaanata ahaa bizacfaraani masbuuqatayn bizacfaraan bal labada dhamaysanaya on kusoo noqon lafdigan dee laalfaad ahaan dee lamada ku celina walxaal nafadatu asmaashaas ay zacfaraanka horta de waa lagu markii hore waa la xamuuradeeyeyba ama la mariyey zacfaraan oo cateeyey oo cateen zacfaraan kaba dhashay laakiin walxaal nafadatu asmaashaasi ay hurguftay ama ay daadisay zacfaraankii oo ujeedadu dee markay maradii raagtay muddo ay raagtay ay dee baariyoobeen wixii markaa midab ahaa ee kuma sugnaaye zacfaraankaas uu baabaaysa maraduba markay cadaatay marka maradii markii hore midab kale markay cadaato ee aahaar kaba muuqatee midabkii uu soconaya macnaa maradii ay matalan markii hore lagu rijiyeeye ama la mariyey zacfaraankaas la mariyey ayaa markay baariyowday ay raagtay ayaa waxa daatayba midabkii iyo lownkiio waxa ka hadhay atar iyo raad yar ayaa kaba hadhay laakiin midabkii dee markii hore la muuqanayay wax muuqanaya maaha oo iyadu taas baa bal aan rasuulka ilaahi kuba arkin nafadatu nafadata mufidatana halkan waa la wariyo buljeedadu labada maro ee mulayataankaas ama mulayataankaasi iyadoo uu ka daasi weeye wixii midabka uba ahaa zacfaraanka ugaba ahaa diqa mufidata la yidhaaho laftiga haddaan kuba lama asmaal waa jamcu samal san sababba asbaab loogu jamciyo ayaa saman markaa miimta iyo siitu ay fadxisantahay asmaa loogu jamciyaa samanla wuxuu la mid yahay wasan iyo macnaba khalaq ama waxaan baaligaa ah weye maradu markay hun noqoto ama ay baali noqoto ayaa saman la asmaalla waa jamaci mulayataynna ama mulayataanna waxa weeyaan horta dee waa tasniyatu mulaya mulaya ayaa la tasniyeeyey oo mulayataan bay noqotay mudayicna asalkeeda hore waa lafti musaqare ismuu markuu dhan yahay mulaaca ayuu ahaa mulaacana waa nooc dharka ka midoo la huwado un laakiin waa la tasqiriyey iyadoo aliftii mulaaca la gooyey aliftii markaa meesha ma taalo aliftii inta la gooyey ayaa markaa tasqiir kuba yimi mulaaca inta alifteedii la xadfay ee mulaacana waxaa qaamuus kale uu kaba cabiraa mara kasta oo de waxa weeyaan iyadu nasiij keliya ujeedadu laba maroo la geeyey maaha waa qeyb keliya saas oo kale aho ujeedada iyadu laysuma geyn oo laba maroo laysu geeyo oo laysku tolay ma aha taas bay mulaacan laydhaa waa adigu maro go ha noqoto wax kaba yar haba noqoto dee iyadu waa maradaa fidsan waana nasiij keliyo si keliya loo wada sameeyey wax laysku tolay maaha maro kastoo noocaasa ayaa mulaacan lagaba cabiraa taas buu saaxib alqaamuus uu yidhaahaaba bal markaa taaba weye haddaba bal marka haddaan labada laftii aan kala qaadna macnaheedii fahmnay macnuhu waxa weeyaan rasuulkii ilaahay laba maroo baariyu xidhnaa waa taa maamul-aada ay kaba cabirtay asalkoodii hore ee midabkoodii midab zacfaraan geedkaa la odhanayo wax cadaynayay walow nahyi gaari uu kuba yimid de waxaa dhici karta rasuulka ilahi markii zacfaraankaasi uu khaasatan ragga markay noqoto midabkani ka baaba-ay sida noqotay baabu xidhaydooda marka hore xaaladaa kuba xidhan e iyadoo midabkaa hore cadsaankae zacfaraan ugaba yimi ay lahaayeen ayaa markii labadii mara raageen bay cadaadeenoo asartaa la garanayo mooyaane wax markaa midabkiioo ku hadhay mayso jirin oo waqad nafadathu way waa asmaashi zacfaraankiibay furguftay ama ay daadiso iska daadiso ujeedadu maradiibaa caddaatay ama nufidata ujeedadu labadaa mulayo wixii riti ay midabay lahaayeen uga yimid zacfaraankaa ka daatay cadaanka gaabowgeed ay gaboobeen ama ay baaliyoobeen daraaddeed ba labadaa maraa rasuulka ilaahi xidhnaa inta badna waxa weeye dharka uu xidhin jiray rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh isagoo kolkol dhar aada u fiican oo u qiimo badani intuu u yimaado asxaabtiisa u qaybin jiray isaguna dharkaa tawaaducu kuba sugan yahay dharkaa lagu tilmaamayo inuu duun yahay ama dhar hooseeye yahay ayaa xidhashadiisu ay ahaydba rasuulka ilaahi salawaatulahi wasalaamu caleyh xadiidkuna wuxuu yidhi wafi lxadiidi qisatun dawiila xadiidka qiso dheer baa kuba sugnayd sheekhuna uu gooyo dabaraaniyo ay sooba dhameeyeen oo de waxaa kaba midayd qisada rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh saasay ku aragtay inuu u yimi ku yidhi assalaamu calayka ya rasuul allah rasuulka ilaah inay yidhi assalaamu calayka waraxmat ullahi oo dee assalaamu calayka tiyo kale unbuu kuba celiyey dharkana uu xidhnaa markaa saa waxay tidhi laanna waa haystay waana inoo dambeeya xagga juluuskiisa xadiiska qayb kala mida ah. wuxuu fadhiyay qaacidan alqurfasaad ujeedadu waaba isagoo qurfasa waa nooc mara ku mudooyaysteen oo muu dooyaysana laakiin ruuxan dooyaysanaya sida u fadhiiso isagoo gacmihiisa halkii marada kaba dhigaya taasuuga fadhiya dabaduu dhulka saaray lugihiisaa taagnaa gacmihiisana saasoo kale ayuu dee u haystay jilbihiisa iyo si ruuxu gacmihiisa ku dooyaysanayoo kale markaas xaaladaa ku arkay rasuulka ilaah khushuucsan oo taasa ayaan kurbaday bay tidhi markaasaa ninkii yidhi rasuulka ilah ulcidat rasuulkaa deeta ku yidhi calayki sakiinatu oo markaasaa cabsidii iyo haybadiisa iyo gaba timi ayaa ilaahay gaba kaxeeya bal waa waxyaalihii xadiidka nogula sugnaa qaybana way noo dambeeyeen xagga juluuskii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh sidii u fadhiisan jiro bal xadiidku inooguma iman doono taasba weyan xdثna qتيبة بن سعيid qال xdثna بشر بن مفضل عن cabdاللh بن cثmaan بن خusaym عن سacيid بن jubayr horeynuu soo maray bشhr مفضلna waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid oo ثiqاat ruwaad kaba midane can iبni cabaasin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi calaykum waxaa laasimtaan waa ismu ficil bilbayaadi waa kuwa cadcadee min asiyaabi dharka ka mid oo dharka cadcad xidha ayuu yidhi inagu rasuulka ilaahi saxaabadiisii iyo ummadiisoo laba hadlaya la hadlaya laftiga albayaadna waa cadaanka maradii cadayn maahe waa mubaalaqa ahaan sadee zaydun cadmiga oo kale iyo cibaaraadkii oo kale macanaa bayaadka halka waxaa looga jeedaa alabyad bayaadku waa midabkii waa cadaanka timaha waxa cad maaha laakiin maqsuudku waxa wey waa marada cad baa looga jeeda waa marada cad xidha ama ka cad ee mina iyaabi dharka kaba mida yalbisaa ha xidho axyaaukum wuxuu xaraka liyalbisahaa ee laamtuwaa laamtii laamulaamare liyalbisahaa xidha axyaaukum kuwiina nooli dharkaa cad haba xidheen wa kafna oo fiihaa waa dharkaa cadcad mawtaakum dadkiina dhintayna waa tan imilaahi makadama dee marcadun dadka lagu kafno fa inahaa min khiyaari siyaabikum dharkiina kuwa u mudan ayay kaga mid yihiin waana xadiidka saxiixa rasuulka ilaahay dharkiina kuwa u mudan bay kaga mid yihiin oo culimadu ay kuma fasiraan dharkan caddi uskama qarsado bayad qaliil lxaqi bidas markaa de markastoo de wax yar ku dhacdo wixii waa markaa ka muuqanayaan nadiifin la nadiifiyo u baahanaya ruuxu uskagaa kuma sidan karo marka kaleese uskagii iyo wixii iyo wixii buu qarsanayaayo midabkiisan kuma qarsanayaayo tan baa markaa bahaarada badan ee rasuulka ilaahi kuwa kale ka bahaaro badan yahay ka nadiifsan yahay taas bay tahay iyo mudnaanta uu leeyahay waanata bal markaa in waqtiyada ama jumcada ha noqoto iyo meelahaas iyo de ay culimadu ay yidhaahaan waxa sunnaha darkacad in laba qaato walow maalinta ciidda ay yidhaahaan darka qiimaha leh ee qaaliga ayaa mudan oo waxay yidhaahda maalinta dee qaradka ahaa idhaaru masiidi ziina iyo iyadoo ilaahay subxaana watacaala dee nicmada iyo farxada looguma shukreeyo iyada maalintaa ka arfaca ayay yidhaahaan e laakiin waqtiyada kale iyo majaalista iyo maxaafishiya markaa laba tegayo iyo dee ruuxa hadduu dhintayna waa taa lagu kasmaye marka u mudan sida xadiidkeena uguma sugan waa dhanka cadcad xadaana mxamed ibn bashaar qaal xadaana cabdiraxmaan ibn mahdiyi qaal xadaana sufyaan waa thawri can xabiib bn abi haabitin can maymuun bn abi shabiibin can saburat bni jundubin qaala wuxuu ihi saxaabigaasi qaala rasuulu llahi sal llahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi ilbasu lbayaada bayaad waa taa marka dhaweyd masaadayno macna alabyad baa looga jeeda waa dharka ama albiida waa dharka cadcad xida fa inahaa adharu iyadaa dahaaro badan taabtu waa soo sheeg waa diyadu iyadaana fiican oo iska taakido oo dharka kale way ka nadiifsan tahay xumaan uskaga ay qarsanaysaa mama jirto wa kafinuu kafna fiiha iyada mawtaakum dadkiina dhintay kuwa kafna labada xadiis bal markaan eegno ila waxaan ku jiray libaaska rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay uu xidhay inooguma sugna ila baabkuna waxay ahayd waa rasuulka ilaahay muxuu xidhan jiray dharkiisu muxuu ahaa halkanna inuu xidhanayo inoogumama sugnaa bal markaa munaasabaday baabka u yeelanayaan inay xaggaa markaan ka eegno baabkii munaasibu ma aha labada xadiis maxalushaadna inoogumama sugna laakiin waxay noqonayaan dee rasuulka ilaahay koladuu dadkii ku dhiiriyey faray oo ku booriyey dharka cadcad xidho waxa uu dadka ku boorinaye isagoo xidhanaya wey oo xaggaasay markaa munaasabadu noqon inuu isaguna kafulinaya xidhanaya ah waxaana inoo sugan saxiixa inooguma sugan xadiidkii abudar rasuulka ilaahi uu wacalayhi sawmun abyadu isagoo mara cad xidhan inuu rasuulka ilaahi uga yimi taasoo iyada waa xidhay laakiin waxaan uga jeedaa labadan xadiid xidhasha inooguma sugna baabkuna wuxuu xidhan jiray ahayde waxaa halku ay noqonaysaa dee waa laazimka amarkiisan iyo xasigiisan ayaa inaysna xidho حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا yaxya بن أبي zakariya qaala حدثنا abi abihi oo waxa wey zakariya bn abi عن weeye can شيبة عن shaybata can safiyata binti shaybata can caaishata qaalat anaha qaalat waxa weeye adugu in kale ku noqdaa ma jirto yaxyana waa nin imaama aan ihina waa ninkadesanana raggii ruwaadi ah axaadiiskooda inoo soo naqliya kaba mid ahaaye muscab ibnu shaybe iyo safiya bintu shayba inoogu sugan walaala ma aha aadna way u kala fogyihiinba walow ay kala warinayaan oo safiya bintu shayba waa saxaabiyad yar oo dadkii rasuulka ilaahay aragtay bay u sugnaatay baldee bukhaariyada malaa way sugaanba maqalkeeda ay rasuulka ilaahay wax kaba maqashay imanka caishay kaba warinaysaa taaraqum xataa idraageeda dee shaki buu ka muujiyaaba inay rasuulka ilaahay soo gaadhay ayuu kaba muujiya musab ibnu shaybana waa dadkii taabiciin saxaabadii arkay kuwii ugu yaryaraa weeye laakiin kolley waxa awowgii baabay ahaayeen iyada ee maaha uun magacan waxay kuba kulmeen isaga musab ibnu shayba bal markaas ibnu jubayr iyo noosafiya ibnu shayb ibnu cusmaan adugu bal waxaan leenahay isku reer weeye waa reer cabdidaar in awowgii baanay ilmadeen iyada noqonayaane laakiin labadan magacee kulmay inay walaalayiin haw qaadanna saan markii dhaweyd israa'iil iyo kulahayn ciisa waa walaala aan lahayn iyagoo dhexdooda wax kala warinaya qaalad kharaja rasuulullahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi u baxay daata khadaatan subax ayuu soo baxay baynagu soo noqnoqotaa daata kadaatib daata laylatin daata yawmin waxaa dha culimmadu dhiga lafdiga daata meelaha inuu lafdi muqxama yahay kutubta cibaarada ku arki doontaan muqxam muqxam wuxuu ka dhigaya waa lafdi zaa'ida macno kuusoo imanka dee halkan gaaro uu keligii leeyahay oo la yidhaaho macnahaasoo haddii laga tago macnahaasaan waaynaa ma jirto ee waxa ay tahay una loogaba jeedaa un mudaaf ileyhi unbaa macnaha kii loo jeeday uu yahayo ujeedadu waa maalin subax ayaa rasuulka ilaahay arkay oo inta badan ta'kiid unbay unaba yimaadaan marka iyo meelahan oo kala dhacdo muxamka ama iqxamkii sheegayaana waa taasunbaa macnihiisu yahay oo mudaaf ilayginbaa maanta maqsuudo subax baa rasuulki ilaahay soo baxay wa calayhi walxaal calayhi korkiisa mirbun macnaa kisaahu waa mara la huwado uno min shacarin ama shacarin tima ka samaysan oo waa dee wixii laga sameeyey asalkiisu ahaa kaasiya shacarkuna idaha oo kale dhogortooda suuf bay ka cabiraan geelana dhogortiisa dee wabar bay kaba cabiraan kolay lo-da iyo riyaha iyo ayay ka cabiraan shacar oo dee taas bay kaba cabiraan oo suufkuna waa kaa idaha wabarkuna kaamiilada geela weeye laakiin riyaha iyo tan kaba cabiraan haddaba asalkiisa iyo wixii laga sameeya macnaa suufun buu ahaa waa noocaa suufka kaba midowna waxaa dhogor lagaba sameeye un weeye oo aswada madow shacar taasoo aswada haddaan dee sifo uga dhigno shacab waxaa kaloo bannaan inaandhaano aswadu oon mirdigii aan uga dhigno sifo wa calayhi walxaal calayhi mirdun min shacarin ama shacarin mirdigaasoo aswadu madow haddii kalena min shacarin shacarkaasoo aswada madow oo markaa dee isagii malayansarifkuu noqona majruur asalkiisu yahay adigu waa rasuulka ilaahi waana mirdiga waxaanidin waa kisaa riwaayadka qaarkood mirdin muraxab oo waxaa ku taswiirnaa oo kuma subaysnaa lagu sameeyey kooraho oo kale taswiirtii ama dee nafsigiibaa kuwa samaystaa taa rasuulka ilaahay uu kuwa soo baxay maalintaas og wanaba maro la huwanayo asalkeedu waxaa dharkiisii baan kuma jirnaa weli rasuulka ilaahay uu xihanaya xadaanaa yuusuf bnu ciisa qaala xadaanaa waqiicun qaala xadaanaa yuunus bnu abi isxaaqa can abihi markii hore eh, aabihii waxa u dhexeeyey walaalkii israa'iil sanadkii hore maanta waa kanoo dee awowgii baan ujeedaa maanta isaguna me waa ciise waa kaatikane waa yuunus ibnu abi isxaaqa waa labadii nin aab aabahood weye can abiihi aabihi abi isxaaq can shacbiyi can curwata bni lmugiirati bni shucbata can abiihi oo curwo taabicigaasi aabihi mugiira ayuu kaba warinaya wuxuu ihi ana nabiya sal llahu caleh wasalam rasuulka ilaahay labisa wuxuu xidhay safaradiisii barhkood jubbatan jubbad buu xidhay ruumiyatan reer ruum loo nisbeeyey oo nimankii reer ruum axaadiista qaarna waxaa kuba timi shaamiyatan waana isla miduuno markaa shaam iyaga haysteen qadwadii tabuk bay ahayd reer ruumna shaamna way haysteenoo marka haddii shaamiya ladha hadii laydhaa reer ruum reer ruumna meesha way haysteenba iyagaa soo sameeyo nafsigoodii bay ahayd taasaa rasuulka ilaahay xidhay taasoo dayiqatal kummayne labadeeda kum uu cidhiidh yahay safar buu kuma jirayo kumku waa intan halkan dee farxadan baa kum lagu magacaaba haddaba aad bay u cidhiidhi ahayd safarna waa lagu jiray cidhiidhgeedii waxaa tilmaamayeyna markii rasuulka ilaahay weysaysanayoo uu ugu shushubayeyna muqiirat bnu shucba rasuulkii ilaahay soo gaadhay gacmaha inuu maydho dib buu u celin kari waayey oo gacmihiibaa uga soo bixi waayey si uu u maydho markaasuu dib gacmihiisi u saaro hoosta ka soo saaro siaas ugu maydhay sababtuna waa safar baa lagu jiraa de waana loo baahan yahay meel qabowna waa la joogo kullay mana bardigii labaduba markaa qayb bay kaba ahaayeen kubkeedan dayiqa ahe iyadoo kuwaasi ay cidhiidhi yihiin kole xadiiskana bal rasuulka ilahi jubbada inu xidhowa noogula sugan tahay dad gaale ayaana soo sameeyo dee libaaska iyo dharkaas asalkiisu dahaaro xataa gaal hadday soo samayso dee asalkiisu waa dahaarow haddaan la ogeyn inay waxan ay ka sameeyeen wax nijaasa dee khinsiir haragii iyo dhawartiiiyo waxyaalaha aanu ahayn ama shay kale dee ay iyo waxyaalo ama wax kaloo nijaasa inay ku sameeyeen aan la ogeyn waxaa asalkaa horumaa lagu camal falayaayo waxaweyaan haddii ruux yidhaaho isagoo uga jeeda warac iyo shubayska dhowr oo kale markaa gaalada waan iska maydhaya uun kolley taasi ma noqonaysa warace tanaducun bay noqonaysaa iyo takalluf aan dee loo baahnayne rasuulka ilaahayba salawaatullahi wasalaamu caleyh dharkaa xaggooda kaba imanayay waa xidhanayay taas oo waana kan xidhay bal markaa isticmaalkooda dharkooda lama isticmaalayo marka aan dee nooc gaaroo la ogyahay waayo way jiraan dee noocyo saas gaaroo la ogyaho dee waxa uu ka samaysanya waxaan banaanay ama nijaasi u tahay saa dee khasiir iyo markaa waxyaalaha haragii iyo ama dhawarkii iyo waxyaalaha aanay ahayn iyada taas iyadoon dee loo baahan markaa waxa iska maydhkii iyo waxyaalaha sidaasa xaggan kunkan cidiirigaana waa taan soo sheegnay sababta xadiidkuna intan waa ka dheera saxiixa dee intii nooguma sugnayd maqsuudkii libaaska ayaa intana inta kala weyse iyo umuuro kale iyo khuf la masaxa ayaa waxyaalo kala kuma sugnaa xadiidkoo laba socday baabu maa jaa fii cayshi rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam allah subxaana wa tacala waclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta